بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan joognay shuruudii salaada ayaan ka soo baxnay waxaan ku jirnay alcawraatu faslun alcawraatu arbac halkaasaan joognay alcawraatu cawrooyinku arbacun afar wey cawratu rajuli ninka cawradiisii cawratu rajuli ninka cawradiisii muطlaqan xaalo u yahay ku aan la kala qaadin ku la idlaaqay isagoo ah oo aan la kala qaadin wاlamati wa cawratu اlamati fi الsalaati salaadda dhexdeeda nugu cawro ah maa bayna الsurati wالrukba wa cawraة اlxurati fi الsalaati jamiicu badaniha maa siwa اlwajhi wاlkafayn وcawرaة الxuraة والأmة عinda الأجانب جamيiع الbadن وعinda مaxaarimihima والنisاء maa bayna الsuraةi والرukبة cawrooyinkii ayuu wuxuu u kala qaaday afar qaybood yuu u kala qaday cawrooyinka ninka cawradiisa iyadoon la kala qaadin ama salaad ha ku jiro ama keligiis ha joogo ama maxaarim hala joogo ama ajaanib haween ajaanib hala joogo wuxuu doona hala joogo muطlaqan yacni iyadoon la kala qaadin waxaa weeyaan iyo walamati iyo addoonta cawradeedii fi salaati salaada dhexeed ugu cawro ah waa ninkii oon la kala qaadin xaalaadkiisa oo dhan cidduu doon hala joogo ama salaad ama qayb waxay doonto ahaato mar walbaba yani mar kastaba iyo cawrada adoonta markay salaadda ku jirto waa haweenayda adoonta ah oo la leeyahay oo qof bani aadami iska leeyahay markay salaad ku jirto iyadan labadaas waa ninkii oon la kala qaadin iyo addoontii oo fi salaa maxay tahay curadoodu maa bayna asurati warukba labadaasba waa xuduntay jilibka inta udhexaysa ninka iyadoon la kale cawrada inuu asturaa ay waajibka tahay waqti kastaba meeshoo doon ha joogo salaad iyo salaad la'aanba waa xudunta jilibka inta udhexaysa xudunta iyo jilibka inta udhexaysa la kala qaadi maayo ninka maxaa ku haray haweenayda addoonta ah adoonta waa la kala qaadaya marka salaad ay ku jirto ninkay la mid tahay haweenaydu markay salaad ku jirto ninka ayay la mid tahay iyaduna waa addoonta la leeyahay oo qof iska leeyahay waa addoon dad leeyihiinoo qof bani aadamha iska leh maadaama ay saas tahay dumarka xaraa'irta la mid maaha iyadu haweenayda xururada la mid maaha maa bayna surati wa rukba wey iyadana waa markay salaad ku jirto marka waa middaas waalamati wa cawratu اlamati addoonta cawradeeda fi salaati salaadda dhexdeedan ugu cawro ah maa bayna asurati xuduntii iyo warukbati jilibka inta udhexaysa wey ninkii ay la mid tahay ninka iyo waa isla mid iyado waa ku wa cawratu اlxurati haweenta xurada ah xurka ah cid lehi ma jirto wa cawratu اlxurati fi الsalaaة salaada dhexdeeda ugu cawro ah jamiicu badaniha jirhkeeda dhammaantiis weeyaan maase walwejhi wejiga wax ka soo har iyo walkafayn labada calcalood haweenta xurada ah marka ay iyadu salaad ku jirto waa jirkeeda oo dhan wejiga iyadoo labada calcalood mahee wejiga iyo labada calcalood intaan oo labada cadcad weliba inta cadcad iyo wejigeeda intaas intaan ahayn waa inay asturtaa markay salaad ku jirto kor iyo hoosba waa inay asturtaa cagaha way asturaysaa maro oo ka dheer ayay gashanaysaa hadhow markay sujuuddo xataa waxaa la rabaa markay sujuuddo cagaheedii caddaa inaysan muuqan cagteedii caddeed inaysan muuqanaa la rabaa haweenayda markay sujuudayso waa mid oo oh, xorooda ah hadda addoonna mama jirtaba dumarku waa xaraa'ir hadda dhammaantood waa xoryaal dhammaantood xaraa'ir wey hadda laakiin maxay bannaynaysaa wejiga welibana wejiga waxoogaa inay soo yaraysaa la rabaa meesha laakiin ay wejiga dhulka dhigayso waxa weeyaan waa way bannaynaysaa iyo labada calcalood saana meesha ay dhigayso inay mara ku aadantaha lama rabo inay markaas inay bannaan taha laba wa cawrat اlxura haweeneyda xurada ah cawradeeda fi salaati salaada dhexdeeda ugu cawro ah jamiicu badanihaa jirkeeda dhammaantiis weeyaan maa siwa lwajhi wejiga waxa ka soo haray walkafayn iyo labada calacalood waxa ka soo haray taasna waad garatay wa cawrat اlxurati haweeneyda xurada ah cawradeeda wاlamati iyo addoontiiba isku soo dar haddana cinda alajaanibi ajaanibta dhexdooda ugu cawro ah ajaanibta agteeda markay joogaan jamiiculbadani jirka oo dhan wey dhammaan jirkooda oo dhan jirkeeda oo dhan ayaa wada cawro ah wa cawratu alxurati xurada cawradeedii waalamati iyo adoonta cawradeedii cinda alajaanib nimanka ajaanibta ka ah nimanka ajaanibta ka ah agtooda markay joogaan jamiiculbadani jirka oo dhan wey haddaba waa inuu jirka oo dhan inay wada asturaan laakiin markaas nafteeda wejiga iyo labada calocalood yacnii markaas nafteeda waajib maaha inay iyadu qariso laakiin ninka waxaa la rabaa inuu ka jeesto uusan ninku fiirin cawro waxaa la yidhaahdaa cawratun yajibu satruhaa cawratun yajibu satruhaa cawro in la asturaa ay waajib tahay wa cawratun laa yajibu satruhaa wayaxrumu nadaru ilayha cawro in la asturo aysan waajibaynin oo qofka ilaa u ilaa qaado la dhihi maayo laakiin waajibka waxaa weeyaan inaan la fiirin jirka maxaan dhahnay inta kaleo dhan jirka waa cawro inay asturtaa waajib ku ah haweenayda laakiin wejiga iyo labada calacalood marka ay tahay waxa weeyaan in la fiiriya waa xaaraam laakiin in la fiiriyo ninka qofkaa la rabaa inuu ka jeesto qofka inuu fiiriyo aysan xaalaashu ahayn yaa rabaa inuu ka jeesto laakiin ayadu inay asturtaa waajib maaha marka waa cawratun yaxrumu naduuru ilayha walaa yajibu satruha middaas marka middan maaha inay haweeneyda ay waajib laakiin waxaa sunnaa meesha noocaas saasoo kale ah inay asturto ninka naftiisa ninka naftiisa hadda maxaa dhahnay waxa weeyaan xudunta iyo jilibka inta udhaxaysa ayaa cawradiisu ay tahay inuu asturaa waajib ah jirka kale waxa weeyaan ma aha macnaheedu inay haweentu ay fiirin karto haweenta ajnabiyada ahi inay fiirin karto ma aha macnihiisu ma fiirin karto ma fiirin karto isagana laakiin asaga waajibkuma inuu asturo waa cawratu maxay soo gelaysaa cawratun laa yajibu اstatru calayha wa yaxrumu الnadaru ilayha binisbati yani liljnabiyaat marka loo fiiriyo haweenka ajanabiyaadka ah marka loo eego marka waasaasaa kaa qaldamin wa cinda maxaarimihimaa waxaa weeye waa xuradii iyo amadii wa cinda maxaarim wacawratu alxurati waalamati cinda maxaarimihimaa dadka maxaarimtooda agtoodii iyo wanisaa wa cinda annisaa maa bayna asurati warugba laba haweene hadday isla joogaan ama xor ha ahaadeen ama xaraa'ir ha ahaadeen amase ajnabiyadu waxay doon ha ahaadeen noocay doonaan ha ahaadeen ama yani imaa ha ahaadeen addoomma ha ahaadeen ama xaraa'ir ha ahaadeen hadday dumar isla joogaan iyagu waxa weeyaan waa intii ninka xaara ninka inuu asturo inay intii waajibkeedaa waajibku ayna asturto ayagu waxay dhibaataa malaha iyo dadka oo maxaarimta ah hadday la joogto aabbaheed walaalkeed wiilkii eedada u ahayd wiilkii habareerta u tahay wiilkii ay sodohda u ahayd wiilkii ay dadkii oo yanii inay fiiriya aysa xaaraam ahayn oo dhan oo maxaarimta maxaarima la yidhahdaa eh. waxaa weeya kuwaas waa hooyadii waa habaryartii waa eedadii waa walaashii waa gabadhaadii waa ayadii kullu waa soo wada gelayaan saddoxdiina waa soo gelaysaa dhammaantood waxa yanii xaaraam waxa ah inta ka hoosaysa xudunta ama jilibka ka koraysa waxaa waajib ah jilimka xudunta inta udhexaysa in la astiro maa bayna surati warugba haddii dumar haddii isla joogaanna waa noocaas oo kale haddii dumar isla joogaanna waa noocaas oo kale iyagana waxaa weeyaan xudunta jilimka inta udhexaysa ayaa xaaraam ah xudunta in la in yacni la faydo ama aan la eh, in la faydo waxaa xaaraama xudunta jilimka inta udhexaysa inta kale waa caadi waana isfiiri karaan iyagu dumarku waa isfiiri karaan dadka oo maxadmaato xaaraamaha waxaasoo dhan dadka walaalaha dadka noocaas waa sidaas marka waxaad leedaha wa cawrat اlxurati xuradii cawradeedii walamati iyo addoontii cawradeedii cinda alajaanibi ajaanibta agtoodii xuradii iyo amadii ahaadeen cawradoodu jamiiculbadani jirka dhammaantii wey waa jirka oo dhan jirka oo dhan laakiin waxaan ka dhahnay wejiga iyo maxaa la yihahdaa calaacalaha in la fiiriya xaaraama laakiin in la faydo iyaga waa u bannaanta laakiin in la faydo inay wa asturaan waajib maaha laakiin in la fiiriyo ajaanibta fiiriyaana xaaraam ah wa cinda maxaarimihimaa wacawrat اlxurati wاlamati cinda maxaarimihimaa dadka maxaarim waxaa layaha qofka guurkooda maxram waxaa la qofka guurkiisu uusan alaalku ahayn uusan xalaal ku ahayn oo xaaraam yahay kuwaasaa maxaarim la yidhahdaa jamcu maxram maxram macnihiis waxaa weeyaan qofkan inuu inuu guurso ayaa ka xaaraama inuu guurso ayaa ka xaaraama ama yacni sababulwilaada ha ahaato ama yacni nasab ha ahaato aan dhihi lahaa aw liradaac ha ahaato aw yacni maxaad maaratay dhinacii doonto ha ahaato lilmusaahara ha ahaato dhinacii saddexdaba meeshay doonto ha ahaatee marka wa cinda maxaarimihim nimanka maxaarimta u ahaa laga wadaa nimanka oo maxaarimta u ah oo inay guursanaysa xaaraamta ka tahay agtooda iyo wanisaa dumarka kale agtoodii maa bayna surati xudunta iyo warukmati hilibka inta intaas way cawradood marka afaraa meesha kaaga soo baxday ninkii la kala qaadi maayo isaga iyo addoontiioo salaad ku jirta waa meeloo maa bayna surati warukba xuradii markay salaad ku jirta waa jirkeed oo dhan wejiga xudunta maahe waa labo xuradii iyo amadii cinda alajaanib waxa weeyaan waa jamiicu اlbadan waanu soo sheegnaa warka ku jira markay maxaarimtooda la joogaan waa cawratuhumaa haddana cinda maxaarimihimaa maxaarimta agtooda ugu cawraa wاnisaa iyo dumarka dhexda ugu cawraa maa bayna surati waragma oo maalan waxyaabaha oo nimanku ay sameeyaan oo kale nimanku ay sameeyaan oo ah inay jilbaha maalan markay niman dhisa joogaan inay jilbaha iska qawsadaan iyo bawdooyinka oo kale bawdooyinka inay qawsadaan waa xaaraam haweenkuna markay isa joogaan bawdooyin iyo ma qawsan karaan wax ay xalaal u tahay dadka sideedaba bawdo inuu fiiriyo waxaa loo ogolaya keli ah ama fiirin maaha inuuba maradaba ka qaadaba xataa keligii hadduu yaho duur uu socdo habeen ay tahay mugdi xaalik ah mugdi aadan indhaha farta leeli karan hadday tahay oo keliga aad tahay lama banayn karo maxaad maaragtay cawradaas lama banayn karo maa bayna surati warugba haweennama banayn karto nina ma banayn karo waa intaas lama banayn karo keliga haddaad hawd ay cidla oo juqa ah aad aad socotid waa noocaas keliya waxay u bannaan tahay ninkay naagta isqaba ayagu cawro kale ma lahaba aslanba cawraba iyagu kalama laha iyaga dhan waa isu wada bannaan yihiin lianna iyagu xuquuq badan ayay isku leeyihiin waa dad la rabo hal naf oo kale inay ahaadaan hal naf oo kale inay ahaadaan dad la doonaayo waaye oo aan iyagoo aan cawrooyin iyo midna aan kala lahayn waxba haba yarata cawro maba kala laha iyagu marka waa saas wey alcawraatu cawrooyinkii arbacun afar wey midda koowaad cawratu rajuli ninka cawradiisii mowdulaqan iyadoon la kala qaadin baad xaaladahoo dhan walamati iyo wacawratu اlamati addoonta cawradeedii fi الsalaa salaada dhexday ku qaydanta midani muqayadatan fi الsalaa iyadoo lagu qayday salaada dhexdeeda maa bayna asurati wاrugba xudunta jilibka inta udhexaysa wey wa cawratu اlxurati xurada cawradeedii fi salaad salaada dhexda ugu cawro ah jamiicu badaniha jirkeeda dhammaantiis weeyaan maase walwajhi wejiga waxa ka soo haray walkafayn iyo labada calaamad wixii ka soo haray wa cawratu lxurati xurada cawradeedii haweenta xurada ah cawradeeda walamati iyo addoonta cawradeedii cinda alajaanib ajaanibta agteeda nagu cawraa jamiiculbadani jirka dhammaantiisaba waa marka oo ajaanibta ajaanibta marka lala joogo waa jirka oo dhan waxay isugu jirta aan dhahnay wejiga waad ka soo reebaysaa oo iyadu inay asturta waajibmaa laakiin isagaa waxa raba inuusan fiirin wacinda maxaarimihima maxaarimtooda agtoodana oo maala meeshaas maxay noqonaysaa niqaabkii oo kale maalan haweentu inay qaato waajib kuma ah laakiin sunnay u tahay waa sunna inay niqaab qaato sunno ayay u tahay oo ay yacnii ajar bay keenaysaa markay saas yeesho oo dadkii ay maxaad maarata u fudayso ninkii oo kale hadduu inta qaata yidhahda yaan lagugu dembaabayni maxaad maarata inkastoo cawro aysan hayn haddana inuu shaati qaato ama qamiis qaato ama uu qaato baarkii oo kale go' qaato oo kale waa sax intii lagu fiirin lahaa oo dadku xataa naaguhu kama fiirin karaan wejiga naftiisa ninka ma fiirin karaan si asagu uusa ma iirin karan iyaguna ma fiirin karaan iyaguna ma i fiirin karaan wa cinda maxaarimihima addoontii iyo xuradii maxaarimtooda agtoodii markay joogaan iyo wannisaa dumarkii kale agtoodiina maa bayna surati cawradoodu waxay tahay maa bayna surati warugba jilbka xuduudta inta udhexaysa marka taasina waa saas saas loo ogaado weeyaan faslun halkaasaad uga baxday shuruudu salaa iyo wixii ku tacalluqayo cawrooyinkii guud ahaan ninku marmar waxaa jira haweenta uu fiirin karo iyo iyaduba ay fiirin kartaa jirta waxyaabo oo ay u bannaan tahay inuu fiiriyo marar ay u bannaan tahay ayaa jirta oo maxay tahay taasi maalan guur ayuu ka rabaa guur ayuu ka rabaa inuu fiiriyo markaas wejigeeda iyo labada calacalood inuu fiiriyo waa u bannaan tahay markaas hayadoon xataa raalli ka ahayn inuu fiiriyo inuu fiiriyo xataa iyadoon raalli ka ahayn oo kale waa maxaad maaratay waa fiirin karaa inta meeluu gambado kale si bal qofka inuu arko qofka inuu arko qofka uu rabo hadhow intii la kala boodi lahaa saan ma mooday in ay dhici lahayd haddaa laguu sii fasaxay inta bannaanka la kala joogo nikaaxya midna uusan dhicin inaad laakiin goorma waa goorma taasi waa intaan guur la isku waafaqin haddii guur laisku waafaqo oo maxaad maaragtay aad markaas inaad tidhaahdid oo layswaafaqo oo qofkii qalbiga intaysan isasiinin markaas bacdi maya oo inaad tidhaahdid waa arkidda lagu diidi maayo laakiin marka hore intaan ballan iyo aan la dhiganin oo reerka aan loo tegin oo aan maxaad maaragtay la kala qaadanin waajibaad markaas bis markaas waxaa weeyaan laakiin mar haddii saas dhacdo haddee lama ogolo qofkii dadkii muslimiintaha ama aggiisa haato ama aggeeda ha haato in dhib ka yimaado lama rabo in la sodulmiya lama rabo marka marka hore ayuu qofku arkay marka hore guurba uu qofkaas ku soo dhaco dhihina maayo looma ogola inuu yidhaahdo jidkan bakaaro loo marayoo kale ayaan istaagayaa wax alla wixii dumar oo dhan bal midii anfacda aan ka fiirsada eh may waa inuu qof mucayana waa inuu ka dhigaa qof mucayana qofkaas gabadhaas heblaha guurso qofkaas fiirso xoogaa bal fiiri qofkaas ayaa ay eh, noqonaysaa laakiin inuu idha dadka bal xaafadda dhan wada fiiri lama ogola iyadana ma soconayso wa cinda maxaarimihima wanisa maa bayna surati waragba faslun arkaanu salaati sabcata cashar arkaanu salaa salaadda arkaanteed u fiirso salaadda arkaan hadda maxaan ka soo baxnay shuruudu salaa shuruudda waa soo sheegnay iyo farqiga udhex mid walba yacnii inuu yahay eh, waxay wadaagaan yashtarikaani fii anna kula waaxidin minhuma waxay wadaagaan shardiga iyo rugnigu mid kastoo lagam inuu yahay laabudda minhu fii kowni kulli waaxidin minhumaa laabudda minhu waa wadaagaan mid kasta inuu lagama maarmaan yahay waa wadaagaan waxay laakiin ku kala tagaan shardigu waxa weyaan dhahna maa yataqadamu cala shay hadda salaadian marina maa yataqadamu cala alixraam ixraamka xarmashadii ayuu ka horeeya wayaduumu xata salaam waana inuu daa'im noqdaa ilaa salaada laga baxo dahaaradii intaan salaada la gelin ayuu ka hormaraya waana inaan dahaaradii burin ilaa salaada laga baxo wahaakada dhammaan ku socodsi qiblada qaabiladeedii najaasadii kullu la'aad dhammaan laakiin ruknigu waxa weya wuxuu ka bilaabanaya allahu akbar tuba ka bilaabanaya allahu akbar ilaa assalaamu calaykum waa salaada dhexdeedii marka ruknigu waxa weeyaan yacni waxa weeyaan waxa weeyaan salaada dhexdeeda wixii ah iyo kaasina shardiguna waxa weyaan waa wixii salaada ka horeeya kabacdeena daa'im noqonaya faslu arkaanu marka ruknigu waa salaadii dhexdeeda istaagiddeeda laga bilaabo iyadii loo istaagay ilaa assalaamu calaykum faslun arkaanu sala salaada arkaanteeda sabcata cashara toddobiyo toban wey toddobiyo toban rukni sabcata cashara ruknan toddobiyo toban rukni wey alwal alrukn alawal anniyatu niyadii wey qofku waa inuu niyeysto niyeysto salaad hadduu muxuu tukanayaa salaad farada hadduu tukanaya isaa kuu sheegi doono waa soo wadaa waa soo wadaa waxa la niyeysanayo salaad salaadda ay tahay ku xihan tahay salaad sunna wuu niyeysanayaa allahu akbar bas alawalu anniyatu والثاني تكبيرة الإحرام الله أكبر وإنه يرهده الله أكبر إنه يرهده والثاني تكبيرة الإحرام والثالث القيام استقوي على القادر كي أودي دشيسي وقيام أو على القادر كي أودي دشيس هذا في الفرض صلاة فرض كان أحد صلاة فرض كان له استقوي يعني صلاة فرض قفك أودين استاكو تكدو وإنه استاجا سدح داس هل مرة الله بين وضع دعان نيدي تكبيرة إحرامك القيام على القادر انتاسي هل مالك وضع دعيا وهو القيام استاج لحسن كل دعيا نيدي أدو تاجن لما أقول أدو يعني فدية إن تراوسين سنة الله أكبر نهاية كبعد كعيا لما أقول أدو تاجن أيدني سنسة نيدي وقلبي كجرته أيادنا الله أكبر نهاية وين الله أكبر تنيدنا وين كل مان إيو استاجا سدح دود وكل ميان marka waa sidaas alأwalu الniya والثaanي takbiiraة الإxraam والثالث alqiyaamu calى اlqaadir oo kii awoodi istaagiisii qofka awooda qofkaan awoodin muxuu awoodaa yani fadhigu awooda fadhi ha ku tukado fadhiguu awoodi waaye jiif ha ku tukado jiif ayuu ku tukanaya dhinaca midigta u seexanaya waa awoodi waaye dhinaca bidixda waa awoodi waaye gadacad saas u seexana الثالث alqiyaamu waxaa tiraa araabic alqiyaama waa istaag cala alqaadiri kii awooday dushiisii waa istaag oo laga doonayo qofkii awooday yani alqiyaamu istaag wey calaqadiri kii awooda dushiisa ahaaday fi lfardi salaada faradka salaada faradka dhexdeedana la istaago wuxuu awoodaa salaada faradka dhexdeeda inuu istaago ha istaago isagona araabic rukniga afraad qiraaat اfaatixa faatixada aqrinteedii wey faatixaduu aqriyo iyaduna waa rukniga afraad waa inuu faatixada aqriyaa iyadoo dhammaystiran marka waladaliin ilaa nuunta uu yidhahdana ma rukuuci karo da waxaa arkaysaa waladaliin markay bilaaban ba rukuucda soo bilaabayaba ee dhex ku soo dhammaynaya lama ogola nuuntu waa inay ku yani istaagga waa inay kusoo dhammaataan الرابع قراءة الفاتحة الخامس الركوع ركوع قفك أو صار ركوعه rukuucda waxa la iska raba asaa kuu sheegi doona laakiin sii qabso rukuuc rukuucda ka shanaadna waa rukuucda asaadis aطumaaniinatu xasil weeyaan oo fiihi fi rukuuc rukuucda dhexdeeda lagu xasilo waa rukuucda dhexdeeda oo lagu xasilo rukuucda waa inuu xoogaa rukuucsanada xoogaa waa inuu rukuucsanada oo ku xasilo rukuucdaas xasilidda waxa la yidhaha iyo asaa kuu sheegi doona asaabic ka toddobaadna alictidaalu toosnaan weeye yacni maxay tahay rukuucda marku ka laabto ictidaal marka waa toosaya asaabic midka toddobaad alictidaal ictidaal sababta loo yidhah waxay tahay waa toosnaan qofkii istaagiu ku toosnaada waa toosan yahay asaabic waa sidaas athaaminu aطumaaniinatu xasil weeyaanoo fiihi fi lictidaali ictidaalka lagu xasilo ictidaalka dhexdiisa waa inuu ku xasilaa waa inuu abbaarwaa inuu cabbaar istaagnaadaa xoogaa ayuu taagnaanayaa in yar ma badna inta waajibka ah in yar ayuu taagnaanayaa taagnaanaya aلثaamin aطumaaniinatu xasil weeyaanoo fiihi fi اlictidaali lagu xasilo aلtaasic ka sagaalaadna alruknu الtaasic الsujuudu sujuud weya marbatayna laba jeer la sujuudo waa sujuudaya waa soo fadhiisanaya waa sujuuda fadhiga ma uusan kaaga hadlin laakiin hadda waxa weyaan waa labada sujuudood oo wejiga dhulka la dhigaya السجود سجود ويانو مرتين لما جر السجود يا واج يا ركن كله العاشر ركن طبنات الطمانينة تحصل fiihi sujuud hadduu inta madaxa wejiga tabse soo boodo uusan ku xasilin everway aطmaaniinatu xasil weyaanoo fiihi fi sujuudi sujuudda dhexda lagu xasilo alxaadi cashar rugniga koob iyo tobnaad aljuluusu fadhi weyaan bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda la fadhiisto labada sujuudood dhexdooda la fadhiisto aljuluusu fadhi weyaan dheh bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda la fadhiisto wa juluus bayna sajdaynka waa fadhiga labada sujuud u dhaxeeya الثاني caشhaر rukniga toddobiyo tobnaad aلطumaaniinatu xasil weeyaanoo fiihi dhexdiisa lagu xasilo mid walba rukni walba waa lagu xasilaya الثالث caشhaر rukniga saddexiyo tobnaad التashahudu ataxiyaadka weeyaan tashahudka alakhiiru ee dambe tashahudka hore sunno wey midka dambe wey midka rukniga ah atashahudu ataxiyaadka weeyaan tashahudka alakhiiru ee dambe rukniga waxaa weeyaan waa fadhiga tashahudka dambe labada labada tashahudka dambe yani الرaabic caشhaر alqucuudu fadhi weeyaanoo fiihi tashahudkaas dhexdiisa u fadhiisto waa inuu qofku fadhiistaa tashahudkaas dhexdiisa waa inuu fadhiisto lama ogolo wax kale inuu si kale u tashahudo الرaabic caشhaر alqucuudu fadhi weeyaan fiihi tashahudka dhexdiisa la fadhiisto alkhaamis caشhaر ka شhan iyo tobnaadna الصalaaةu calى النabiy nabiga lagu saliya weeyaan salى اllahu alayhi wasalama fiihi fi الtashahud اlakhiir fadhiga dambe oo waxaa tidhahdaa fi الtashahud اlakhiir inuu nabiga ku saliyo sal la markuu tashahudka dhameeyo alfaada tashahudka yuu nabiga ku salinaya salى اllahu alayh wasalam الsaadis caشhar الsalaamu salaam wey aلsalaamu عalaykum inuu yidhaahdo الsaabic caشhar aلtartiibu isku xijin way isku aadin waa in sidaas aan usoo sheegna aلtartiibu kamaa dakarna saan u soo sheegnay inuu isugu xijiyo ugu hormariyo niyadii iyo istaaggii iyo kuwaas la kala tartiibin mayaan dhahnay hal meelay ku wada dhacayaan istaagga isagoo taagana saddexduba wada dhacayaan laakiin waxa weeyaan intuu niyeyso isagoo niyeysan waxaa kulmaya niyadii iyo takbiirtii iyo istaaggii intaas waa kulmayaan inta dambe waa la tartiibinaya markaa asaabic cashar atartiibu isku xijin iyo isku aadin weeyaan saan usoo sheegnayna layskugu aadiyo halkaas uga soo baxday arkaanu sala waxaa la yidhaha intaasaa la yidhahda sifatu salahna waa la yidhaha sifatu salah iyo arkaanu salah waa isla macna hadda marka muxuu kugu hormariyey anniyatu niyadii buu kuu sheegaya marka maxaa la niyeysanaya see wax loo niyeysanaya xaggee lagu niyeysanaya faslun anniyatu niyadii alaaثu horta niyada marka hore hayso niyadii bilawga uu kuu soo sheegay waniyaةu qasdu shayi muqtarina bificlihi waatuu ku yihi qasdu shayi shayga loo qasdaa la yihahdaa muqtarinan isagoo la xidhiira qasadkaasi bificlihi shayga falkiisa hadda maxay tahay taas waa markii wejiga dhaqidiisii iyo arrimihii weysadii waad garatay iyo meel walba qubayski waa ka soo sheegnay niyada hadda meeshaan allaahu akbarta salaada lagu xiranayo iyo niyadii waa inay xihanaan macnuhu waa saasuu keenaya warkaasi warkaas taasuu keenaya faslu anniyatu niyadii alaau darajaatin saddex darajo ay ahda niyadu waa saddex darajo saddex darajay leedahay anniyatu niyadii alaau darajaatin saddex darajo weyaan saddex darajo maxaa keenay salaaduu tukanaya kala kala duwan salaad uu tukanaya iyo kala duwan qofku in kaanat isalaa salaadu hadday tahay fardan farada salaad arada salaad tukanaysa farada tahay wajaba waxaa waajibay qasdu lficli ficilkii oo loo qasdo wاtacyiinu iyo cayinid wاlfardiyatu iyo faradnimo salaadda oo tukanaya hadday tahay salaad farada hadday tahay salaad farada oo waajiba hadday tahay waxaa laga maarmaana saddex arrimood midda kood waxay tahay qasdu اlficli ficilkii inuu u qasdo salaad inuu tukanaayo oo ficilku waa noocaasi ayuu hadda uu qasdaya salaad inuu tukanayo waa tukanayaa ayuu qalbiga gashanaya waa tukanayaa ayuu qalbiga gashanaya o salaad waa salafarada moogtahay tacyiina laga raba adana salaad hebla maalan oo casran joogna hadda waxaan tukanayaa salaad casar waasaysaa tacyiinkii waalfardiyatu faradnimo salaadaasina ay tahay farad ah ay tahay waalfardiyatu faradnimo oo maxay tahay waxaan tukanayaa salaad casar oo farad ah saddexaasuu niyeysanaya wuxuun qalbigu wuxuu gashanayaa inuu tukanayo qalbi wuxuu gashanayaa salaadsa midda ay tahay wuxuu gashanayaa salaadaas inay farad tahay saddexaas arrimood oo qalbi ku jirto allahu akbar niya markaa aniyatu alaau darajaatin in kaanat asalaatu salaadu haddii ay tahay fardan farad hadday tahay salaaduu tukanaya qofku hadday farad tahay wajaba waxaa waajibay qasdulficli ficilkii oo loo qasdo waa kow wاtacyiinu cayinid oo salaad hebla qalbi uu ka yihahdo ilaa salaadihii salaado badanaa jire ma duhura ma casara waxaa tukanayso waa inuu yihah marka casar ayaan tukanaya waa inuu yihahdaa wاlfardiyatu iyo faradnimo ayuu niyeysanaya salaad waxaan tukanayaa salaad casara oo farad ah intaad qalbi ku jirto allah akbar halkaasaad uga baxday taas waa salaad farada intaasa laga rabaa wain kaanat hadday tahay salaad oo tukanaya naafilatan sunno hadday tahay naafiladood muaqatatan oo wakti loo qabtay wakti bay leedahay ka raatibatin sida raatibadii oo kale weeyaane raatiba waxaa layihahdaa waa salaadaha salaadaha farad ataabicatu lilfaraaid waa salaadaha faradka salaada raacda maalan casarka oo kale maxay leedahay salaad sunna oo ka horeysa casarka ay leedahay duhurku muxuu leeyahay salaad duhur ka horeysa iyo mid ka dambaysa fajarku muxuu leeyahay salaad ka horeysa ayuu leeyahay cishibu muxuu leeyahay mid ka horeysa mid ka dambaysa maqrib muxuu leeyahay mid ka horeysa mid ka dambaysa salaadaha ataabicatu lilfaraa'id leeyahay salaadaha faradka raacsan oo faradka ama ka horey ama ka dambeeya hadday sunnadaas ay tahay muaqata la yidhaha waa salaad waqti leh waqti bay leedahay waqti ayay leedahay oo in la tukado la doonayo ka raatibatin sida raatibadii oo kale weeyaane miaalku si wuxuu ka raatibatin sida raatibadii ow mase daati sababin sabab mid u saxiiba dee salaadan sabab bay leedahay salaad sabab leh weeyaan salaadani oo maalan maxay tahay qoraxdii baa madoobaatay qoraxdii ayaa madoobaatay dayixii ayaa madoobaaday masjidka ayaad soo gashay salaada inaad tukataa la sunneeya marka masjidka soo taxiyatulmasjid aad tukanaysaa salaadaas sabab bay leedahay salaada sababtu maxay tahay waa dukhuulu masjid sababta keentay salaadan maxay tahay masjidkaa soo gashay salaada qorax madoobaadka sabab bay leedahay sababtu maxay tahay waa qorax madoobaad waa madoobaad wahaakada salaadaha noocaas oo kale ah oo sababta leh waxaa waajaba waxaa waajibay qasdulficli waa tukanayaa wey watacyiin iyo cayinid uu yahay hebla hebla inuu yihahdo oo maxay tahay raatibadii waxaan tukanaya duhurka ka horreysay duhurka ka dambeysay cishaha ka horeysay ka dambeysay salaada subax midii ka horeysay saasoo kale qalbiga gashanaya waa cayinaya waxaan tukanayaa salaad sunno ah oo maqribka ka horeysa maqribka ka dambeysa cishaha ka horeysa cishaha ka midaad bay tahay watar watarka salaaddii watarka waxaan tukanayaa salaad sunno oo watar ah markaasuu ragcadii watarka tukanaya ama saddex ragcoo halbar isku xeranaya waa u banaanta xasan wain kaana hadday tahay baad leedahay salaadda oo tukanaya hadday tahay wain kaanat isalaatu naafilatan hadday tahay salaad sunno ah waa salaad sunno oo dheeraad naafilada macnaheed waxa waa salaad dheeraad ah salaadihii faradka iyo dheeraad ka tahay ayaa loo jeedaa maxay dheeraad ka tahay salaadihii faradka ahayd ayay dheeraad ka tahay wain kaanat naafilatan naafilada muaqatatan wakti loo qabtay wakti bay leedahay ka raatibatin sida raatibadii oo kale waa salaadda raatibada oo kale aw daati sababin ama sabab lama rabo masjid markaad ka soo gasho inaad iska fadhiisato waxaa la rabaa ma soo gashay masjid tuko laba ragcoo laba ragcad tuko wakti walba ayayna sunno tahay wakti alla waktigaad masjidka soo gasho yaa la rabaa in la tukado aw daati sababin sababto u saaxiib oo kale weeyaane wajaba waxaa waajibay qasdulficli waa tukanayaadii wey watacyiin iyo cayini u yidhaha hebla wuxuu niyeysanayaa waxaan tukanayaa salaad hebla ayaan tukanaya waa labo labaad haysataa u fiirso mar waa salaad farada marna waa salaad sabab leh ama waqti leh midda saddexaad maxay tahay wa in kaanat hadday tahay salaada la tukanaya naafilatan sunna hadday tahay naafiladoo mulaqatan la idlaaqay yacni wakti ma laha waktina ma laha waktina looma qabanin sababna ma laha maxay tahay iska tuko ilaahay ma u dhowaataa haa tuko salaad sunna ma tukata haa tuko alla ilaah waa salaadaha maalinka o dhan markaad maqlayso salafkii ayaa waxay tukan jireen kun ragco shan boqoloo ragco waxaa weeye waa annaflu lmulaq al annaflu lmulaq habeenkii usay fadli badan yahay habeenkii yuu fadli badan yahay haddaa rabto waxaad leedahay labaatan ragcanaysa boqol ragco ayaan wadaya marka sacaa o dhan gebta ku wadaysaa yacni waktina ma laha maxaa la yidhahdaa sababna ma laha ilaahan u dhowaanaya way bis ilaahan u dhowaanaya markaas maanta o dhan wadaysaa wadaysaa wadaysaa kulama aad sii ziyaadiso waxa weyaan ajrigaagaa sii badanaya markaad sii badisaba ajrigaaga waa sii marka iska badi iska badi iska badi saas wey macnaha marka waa sidaas wain kaana naafilatan waxaa la annaflu mulaqa la midaasna wain kaana hadday tahay salaada la tukanaya naafilatan hadday tahay salaad dheeraada ah hadday tahay oo faradka ka dheeraada ah. naafiladoo mulaqatan haddana mulaqoo la idlaaqayo waktina ma laha kuma xira sababna ma laha mulaq loo yidhi waa mid xarigka laga furay waa mid xarig aan ku xihan xarigba laga furay xarig days ah wajaba waxaa waajibay qasdulficli ficilka uu qasadkiisii faqad waa tukanaya bisa laga raba markaas wuxuu niyeysanaya qofkii inuu tukanayo inuu inuu tukanayo markaas allah inuu tukanayo qalbiga ugu jirto allah kuma dhahaya bas wax kale lagama rabo soo lama fahmin intaas un wey marka wuxuu leeyahay ficilku muxuu yahay marka ilaa wuxuu yidhi qasdulficli uu kugu soo celiyey ficilka la niyeysanaya muxuu yahay usalli wey watayiinu tacyiinkuna muxuu yihi cayinidda marka loo leeyay duhran aw casran waalfardiyatuna fardan ayuu qalbiga waxaasoo dhan ka niyeysanaya midda waajibkaa maxay tahay waa qalbigoo laga niyeysto in afka looga dhawaaqo waajib maaha lagama rabo inaad maad maarata aad ku dhawaaqdo ilaa wa ilaa ku dhawaaq lagu dhihi maayo marka waa sidaas alficlu ficilkii usali ficilka laleeyahay ha u qasdo waa tukanaya qalbi waxu gashanaya waa tukanaya watayiinuna cayinid weeyaanoo salaadda uu tukanaya midda ay taho cayinaya inta kale ka cayinaya inta kale ayuu ka cayinaya waa labo watayiinuna duhran aw casran aw maqriban aw cishaan aw fajran aw yani ilaa tacyiinka waa laga raba middan kalebe waxaa tiahdaa raatibat duhri alqabliya raatibat duhri albacdiya raatibat cishaa alqabliya kada albacdiya wahaakada qalbigaad gashanaysa waxaaso dhan wاlfardiyatuna fardan waa ka intaas kaaga dhamaatay halkaas ayay ku dhammaatay iska joog meeshiisa idinku badanin allah subxana wa tacaala laakiin waxaan ku adkaynaynaa weli kitaabka in si fiican loo soo raacdo in si fiican loo soo raacdo wixii looqo waayo la soo celiyo dhexdiina aad isku laabataan wixii looqo waayo halka haddii xataa laga sheego waa la sheegaya meesha laakiin cilada ugu weyn oo qof waxbaranay aalibcilmi hasta waa wey inuusan duruus ku ceshan ceebka weyn ma jirto hal mar weliba kuma fila ilaa waxaa la rabaa heer haddii kitaabka mas'alo lagu weydiiyo oo la yidhah warni waxaan ku weydiinayaa maxaa la yidhahdaa haweenta tukanaysaa xaggay asturaysaa aad tihahdo war balsug xaggey horta waa tii lasoo sheegay kitaabkiina ataa kitaabka ma taqaan meel ataa uga taal ugama taqaan ama aad leedahay sug kitaabka safiinahan ka fiirina lama rabo waxaa la raba masaaisha dusha inaad ka qabatid baa la rabaa dusha inaad ka qabatid yaa la rabaa masaaishaas adiga naftaada naftaadaan aad ugu qabatid barashaan aad dadka aad u baratid baa la doonaya wallahu yuwaafiquna